godob godob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kula wacno wanaagsan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka xog waraysi haadahan oo kale e aad ka dhegaysataan idaacadda kulmiye u doona soomaali sudanes hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeenna mar kale kula wacan habeen wanaagsan caawa arbaco khamiis ayaa soo gelaysa waa afarta bisha januwari sanadku waa laba kun saddex iyo labaatan qodobada ugu waaweyn ee barnaamijkan xogwaraysi caawaad ku maqli doontaan waxaa ka mid a khasaaraha ka dhashay weerarkiisi midaaminta ahaa oo al-shabaab maanta ay ku qaadeen degmada maxaas ee gobolka hiiraan oo sii kordhaya dhacadooyin naxdin leh ayaana ku jira weerarkii maanta ka dhacay maxaas dhacay qoysna lix qofood dhimatay qoysna dhimatay kow iyo toban qofood qoysdan ayaa hal qof ka nool yahay oo ilaa dhowr iyo toban qofood labaiyo toban qofood ah. hal qof ayaa ka nool sidoo kale caawa waxaad dhegeysan doontaan dadkii dhaawacyada culus ay kasoo gaareen weerarkii al-shabaab ay ku qaadeen degmada maxaas maanta waxaa la keenay muqdisho xaaladda guusida ay tahay caawa maxaas ayaan eegi doonaa sidoo kale waxaan idiin haynaa shirkii dib u heshiisiinta koonfur galbeed ee la filayey inuu biri ka furmo baydhabo oo dib u dhacay iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo la filayo inuu ka qayb galo shirkaasi markii uu furmo xukuumadda soomaaliyana waxaa lagu wadaa inay dhisto guddi ka shaqayn doona sanad gudihiis in soomaaliya laga qaado cunaqabataynta hubka ay saaraan sanatar cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaagna waxa uu sheegay in go-doonka al-shabaab ay saareen gobolka gado ay ugu sii daran tahay in adeegyadii muhiimka ahaa ee gobolkaas si loo waday la dhaafilaayahay magaalada kismaayo ee xarun kumeel gaar u ah jubbaland qodobadaas ayaanu ku eegi doonaa iyo wixii soo kordha xubinteena kalamaan ayaad maqli doontaan gabagabadan waxaan idin hayna haystaan

su-aal baan idin weydiinaynaa bilaahi calaykum ma idiin tirsan yihiin intaad disheen waxaad ku dusheen ma garanaysaan ma xaqbaa ma baadilbaa ma mudnaayeen inay dhintaan caqliguun intaa ma garan waaye alaysa minkum rajulun rashiid war nin wax kala garanaya idinkuma jira miya maskaxdii xaggee baad la aadeen su kalaan idin weydiinaynaa intaad agoontaysaan ma tirsan tahay oo dayac ku nool oo aabbihii masruufahayey qarax ku disheen amama madaxjabis ku disheen ma tirsan yihiin intaad hooyo disheen oo ilmaheeda rajo ka dhigteen maidiin tirsan yihiin intaad labadaa isugu darsadeen maidiin tirsan yihiin inta aad oday iyo hooyo waayeel ah aad gablan ka dhigteen maidiin tirsan yihiin inta u waalatay taraawamadii ay ka qaadeen qaraxyada iyo dilka iyo gubitaanka midiin tirsan yihiin billahi calaykum su'aal kale maxaa guulood ka gaadheen mise waxaad doonaysaan guuldarro iyo geeri kaliya ummaddoon inay ka wada shaqayso su'aal kale idin weydiinaya miis weydiiseen fidnadan intaydan bilaabin inta ciidan oo shisheeye oo waddanka joogtay iyo intaad fidnada bilowdeen inta ciidanoo shisheeye oho timidoo ku timid idinka fadligiinna iyo shaqadiinna xun misweydiisan inta qaxday misweydiisan intaas inta ka gaalowday misweydiisan inta inta ka inxiraaftay misweydiisan inta badaha ku dhammaatay iyo bannaanada iyo inta reero kala looma misweydiisan idinka daraaddiin masawirkan laga qaatay waddanka ee foosha xun ee aad ku haysaan waxaad ku jirtaanood samaynaysaan ummaddaad cadowgeeda u nuglaynaysaan haddaad siyaasad doonaysaan meesha loo marhayay siyaasadu taas maaha ummaddaas aad indhaheedii rideen indhaha laydinka ridiye idinkuma harin dil iyo dagaal ayadoo sidaa aad u geysateen baa dadkanu ay yihiin dad sabir badan oo ay diyaar u yihiin inay horay u sii socdaan laakiin sida hadda aad ku jirtaan si idin bixinaysa maaha adduun iyo aakhiro waxaaad doonaysaan si aad ku gaaraysaanna maaha aha berrina waxaa la arki doonaa shabaab iyo gaale wata oo ka tarjumaya waddanka gebi ahaantiisaba in la qaato saas darteed haddiiba lagu iman doono hadda dagaalka sii gal cidigaaraba gaashaan kugu noqon karta sii kaasho maamulladeena yaryarka aan boorka ka jafanno nimanka axad ha loo yeedho cadow ka daran ummadda soomaaliyeed ma dhex joogo gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godob dhashiyo talawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran

saaka waa berigii hore al-shabaab ayaa laba gaari oo laga soo buuxiyey walxaqarxa waxa ay ku weerareen degmada maxaas ee gobolka hiiraan bartilmaameedka weeraradan ayaa ahaa guri uu degnaa guddoomiyaha degmada maxaas muumin maxamed xalane iyo guri kale oo ka agdhowaa uu degnaa xildhibaan maxamed abuukar jacfar oo ka mid a ah golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya labada mas-uul waxaa la xaqiijiyey inay ka maqnaayeen xilligii la weerarayey waxaa la sheegay in labada gaari al-shabaab ay xilli hore oo habeenkii ah ay soo geliyeen maxaas kadibna ay soo dhigeen halka uu weerarku ka dhacay gawaaridan dhinaca gobolka galgaduud ayaa la sheegay inay ka yimaadeen gaar ahaan goobaha ilaayi hadda gacantooda ku jira al-shabaab khasaare xoog leh oo dhimashii dhaawac isugu jira ayaa ka dhashay weeraradii ismidaaminta ahaa ee maanta ka dhacay degmada maxaas ilaayi hadda waxaana la xaqiijiyey inay geeriyoodeen shan iyo soddon ruux xili walba tirada waa ay sii kordhi kartaa ee dhimashada ah tirada dhaawaca waxaa la warinayaa in konton qofood ay gaarayaan dadkii qabay dhaawacyada culus maanta waxaa la keenay muqdisho burbur xoog leh ayaa ka dhashay sidoo kale weeraradii maanta ka dhacay maxaas dhacdooyin xanuun leh ayaa ka imaanaya degmada maxaas waxaana ka mid a in maanta dadkii weerarada ismiidaaminta ahaa ku dhintay ay ka mid ahaayeen qoys ka kooban laba iyo toban qofood waxaa ka geeriyootay kow iyo toban qof mid ka mida gawaarida qaraxa siday ayaana ku dhacay guriga ay ku noolaayeen sidoo kale lix qofood oo iyagoona isku qoys ah ayaa ka mid ahaa dadkii maanta ku naf waayey weeraradii ka dhacay maxaas xaalad murugo badan ayaa ka jirta degmada maxaas oo ah xudunta halka uu ka bilowday kacdoonka bulsho ee ka dhanka ah al-shabaab cabdi daahir guure karoore oo ah wasiirka arrimaha gudaha hirshabeelle ayaan goodhow la hadlay waxaana wax ka weydiiyey sida uu weerarka u dhacay iyo khasaaraha ka dhashay intuu leegyahay bismillahi raxmaan raxiim eh, waa mahadsan tahay raaji kulmiy wacdigiisa saxaafadda waa salaamayaa eh, walaalow inaa lilah raajicuun eh, nimankii cadowga ahaay alqaacidada ahaay ummadda soomaaliyeed dhibaateeya ayaa degmada maxaase saaka waa berigii kusoo dheelmaday hagardaamo iyo khiyaano ku sameeyey ciidamada amniga iyo deegaankii maamulkii oo dhan si uga soo dusay meelo laba baabuur qarax lagu soo diyaariyo ku qarxiyey goobay deganaayeen mas-uuliyiinta iyo talada degmada ka socotay halkaasna mataqaanaa diliskii xaafadihii deganaay iyo dadkii maamulka dhibaata kusoo gaartay dhaawac badanna muqdisho ayaa la keenay iyo mataqana dhibaata kusoo gaartay meeshaas intii ilaahay qadarana waa mataqana waa ku shahiiday maxaas maanta waxaa ka dhacay eh, culeyskaasa ka jiray waxna markaa waxaan leeyahay inaa lilahi wa raajicuun waa ka tacsiirinaa insha allah dadkaas dhibaatada gaarta mudan wasiir maanta mashaqa culusa ka dhacday degmada maxaas dad badan ayaa geeriyooday kuwa kale way dhaawacmeen dadku waxay isweydiinayaan markaa gawaarida qaraxyada shabaab ay kusoo rareen noocooda wallaahi waa baabuurtan yaryarka oo gaari gaanguristare iyo gaari yaroo suuki ah Eh, dhinacaas eh, galguduud ayay kasoo galeen marka bartilmaameedka marka wuxuu ahaa meelay deganaayeen gudoomiyaha eh, degmada iyo xildhibaan jacfar oo wayahan dabo halkaas ka waday abaabulada jacfarna markaas uu ka maqnaay laakiin saraakiil iyo waxaa deganaayay iyo maamulka degmada walow gudoomiyaha degmada howlo shaqo ku maqnaay laakiin waxaa deganaay ciidanka iyo dadka deegaanka iyo goobo ganacsidoda ka dhawaada meesha xildhibaankan uu maqnaa soo maaha xildhibaankan maqnaa marka xilli hore oo saaka ay ahayd marka meeshan waxaa joogay ciidamo amni ah oo goobta sugayey marka sidee kaga soo baxsadeen gawaaridan baqaraxyada siday habeen ayaa ayaaba taqaanaa waxaa la sameeyey taati taati ay sameeyeen warkabtaa deegaanka nimankan shan iyo toban sana ay maamulayeen way yaqaaneen dadka deegaanka ayaa qayb ka ah dagaalkii ay eh, weligii hore qorteena weli jiro oo deegaanka kasoo jeedo waxaa la sameeyey wadada ciidanku deganaay iyo security meesha laga ilaalinayo meelaan ahayn ayaa gaariga laga soo geliyey gaariga intaa la dumiyey marka loo dumiyaa lasoo riixay salaada subaxa waxaa lasoo dhigay guriga hortiisa marka adigu waa khiyaanadii argagixisada qayb ka ah ayaa tahay waxaan xog in raggan baabuurta qaraxyada ku siday shabaab ahaa in ay eh, saraakiisha halkaas joogay iyo waliba mas-uuliyiinta inay u sheegeen shabaab eh, dhankooda kasoo baxsanayaan oo ay kasoo goosanayaan sidaa daraaddeedna culays badan aan la saarin in baabuurtaasi la baaro sidaasna ay wax ku dhaceen marka xogtaasi ma idiin soo gartay waxba kama jiraan waay gaarigan xalay eh, xiliyadii dambe oo tobankii saac ku dhawaada ayaa mataqaanaa ta lasoo riixay ah soonka casanayn lasoo dhigay meesha mm-hmm. xaafadaha lagu soo dhex riixay securitygii maaldi laga hayna laga soo geliy haye marka waa khiyaanadii ay samayn jireen waxaas iyo wax lamida ah way sameeyaan geedkooduna waxay ahaan howlgallada ayaa mataqaanaa waxay ka bilaaban rabaan degmada ceelbuur degmada xaseed iyo degmada ceelbuurna deegaanka wadaxa ayaa udhexeeyo saa kawa qabtana obreshonka gabagaboodna uu hirshabeelle marayaa marka waxaa la rabaa in laga bilaabo degmada maxaaseed oo la gaarsiiyo degmada xeelbuur marka ayagoo ka hortaga arrimahaas ayay mataqaanaa tilaabadan qaadeen mana loo haka doono arrintaas waa lasii wadaya hawsha alla khasaare fara badan ayaa ka dhashay eh, qaraxyada nasiib oo shabaab ay ku weerareen maxaas oo aan ognahay inay tahay xudunta kacdoonka halkii uu ka bilowday ee dadka shacabka ah marka saraakiisha ku dhimatay askarta dadka shacabka ah ilaa iyo hadda tir ahaan ma haysaan khasaare intuu leegyahay dhimashaduilaa iyo Eh, soddon dhowr qofood ay maraysaa eh, mana hadda numbarka ugu dambeya lama sheegi karo waxawaay de dhimasho qof dhaawac ayaa dhimanaya had walba laakiin markii ugu dambeya soddon soddon iyo shan qof ayay maraysa dhimashada dhaawacna eh, dhaawacu intii muqdisho la keenay waxay ahaa labaatan iyo afar intii lagu daaweynaya maxaasna way badan laga soo koobi karay ma jiraan dhaawacyo culus oo ilaa iyo hadda degmada maxaas aan laga soo qaadin amba beledweyne labadaba ha ahaadane kole saaki anigu marka dhulku dhacay anaa ka shaqaynaya iyo saraakiisha qaybo ka mida qaybta iyo aga shaqaynaya diyaaradaan u dirnay dhaawaca si u kala cuslaa loo soo qaaday hadda star kama shaqeeya aniga ma joogo maxaas eh, dhakhtarna maaha laakiin dhakhaatiirta waxay u dhaheen dhaawac cuslaa waa soo qaatay sidoo kale burbur baa xadle ayaa ka dhashay weerarkan eh, shabaab ay maxaas ku qaadeen saaka marka burburka maxaa noga sheegi kartaa ilaa hadda intuu leegyahay dhulkii burburkaas dhulkii dagaalkii deganaayo guryihii ee deganaayeen mas-uuliyiintu iyo qaybihii kasoo horjeeda iyo goobo ganacsi iyo qoysas dhan oo guryihina baaba-een dadkiina way jiraan waxaa la istaagay laba qoys in guryahooda qorax ku dhacay qoysna ay lix qofood dhimatay qoysna ay dhimatay kow iyo oo qoysdan ayaa hal qof ka nool yahay oo ilaa dhowr iyo toban qofood saddex iyo toban hal qof ayaa ka marka waxay degnaayeen goobta weerarka ka dhacay gurigaas ganacsigiisa iyo dukaan iyo maqaaxi iyo guri soo markii loo lahaayeen derbiga urufta gaariga ayay degnaayeen xilligii jiifkana oo ku jireen waayahay qoyska kale aad noo sheegayso oo lixda ruux iyaguna isla goobta qoyska lix qofa ka dhimatay dad kala noolaan filaya laakiin qoys baa halkaas adeeg dhibaataa dhacday hadii aan kuusoo koobo warka dhibaato weyn ka dhacday dibadaba xaseed eh, waxayna ka jawaabayeen dhibaatadii loo geystay hirshabeelle ama gobolka hiiraan loogu geystay dagaalkii looga adkaado lagu jibiyey khasaarihii ka soo gaaray eelqooxle elhareeri eh, iyo sooman eh, ilaa matabaan maalin goob walba guuldaradii kasoo gaartay iyo khasaarihii kasoo gaaray ka jawaabayeen anaga waa ka jawaabi doonaa insha allah meel kasta ku suga inaan ka jawaabi doona eh, caawa sida marka hadda xaaladda degmada maxas siday ta ma xaaladda waa amniga waa soo celiyey kala dambeynta waa soo celiyey miidadkii waa la aasay degmada maxaas hadda waa dad dagaalka yaqaano dhimashada yaqaano ma ahan dad oo ay ku cusub tahay ugu dambeyntii wasiirkan hore dad badan waxay isweydiinayaan eh, degmada maxaas waxay ahayd xuduntii al-shabaab dadku ay kaceen oo degmadii ugu horreysay ah oo dagaalka dhanka al-shabaab dadka rayidka kacdoonka sameeyey uu ka bilowday waxaan ognaa gobolka hiiraan maalmihii ugu dambeeyey yaray inuu istaagay amba hakad uu ku yimi dagaalka shabaab lagula jiray haddana waan arkaynaa inay shabaab kordhinayaan weerarada marka falcelintu maxay noqon doontaa waxay noqon doontaa degmada maxaaseedoo loo hiiliyo degmada maxaaseedoo dib loo dhiso degmada maxaaseedoo dadka ka dhintay loo soo aaro oo al-shabaab looga soo aaro insha allah kaasina wuxuu ahaa wasiirka arrimaha guda hirshabeelle cabdidaahir guure karoore oo caawa inoo waramayey waxaan ka wareysanaynay weerarkii maanta al-shabaab ay ku qaadeen degmada maxaas ee gobolka hiiraan

sixiliyo godob godob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran weli barnaamijka xog radio kulmiya ayaad la socotaan maalinta beri ah waxaa la filayay in magaalada baydhabo oo xarun ku meel gaar u ah koonfur galbeed uu ka furmo shirka dib u heshiisiinta ee maamulka koonfur galbeed ilaa iyo hadda si rasmiya ah looma oga sababtu u baaqday balse warar aan helnay ayaa sheegay in shirkaasi sababta uu dib ugu dhacay ay qeyb ka tahay muran ka yimi guddigii farsamo ee loo xilsaaray inay shirkaasi agaasimaan sidoo kale waxaa jira in dib u dhaca lagu sheegayo inay qeyb ka tahay in shirka uu ka qeybgeli doono madaxweyne xasan sheekh maxamuud sidaasna dib loogu dhigay bilowga toddobaadkan soo aadan ayaa la filayaa in shirkaasi uu furmo madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftigareen oo maanta dib ugu laabtay magaalada baydhabo ayaa waxa uu sheegay in maalmaha soo socda shirka uu furmi doono uuna kasoo qeybgeli doono sida uu sheegay madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa taa ogeydeen waxaan aadnay shirkii n c c-ga madasha qaranka oo loo ballansanaa afar iyo labaatankii decembar Eh, si fiican oo qurux badan uu kusoo dhammaaday ajendayaalkii laga hadlayeyna waa eh, waa noogu soo dhammaaday kadib markuu shirka noo soo xirmay waxaan u harnay wada hadal madaxda eh, dowladda federaalka ah iyo mas-uuliyiin iyo siyaasiyiin kale oo reer koonfur galbeed ah wada tashi iyo wadahadal hadal inaan samayno shaqooyinkii u tagnay oo dhan si fiicanay noogu soo dhammaadeen eh, nabadaan nimid alxamdulilaah ilaa iyo shirka intuu dhammaaday saddex shir oo kaloo madaxda dowladda federaalka ahaan galnay madaxweynaha iyo ra iisal wasaaraha iyo guddoomiyaha baarlamaanka oo dee looga hadlayay arrinta guud ee soomaaliya iyo gaar ahaan eh, sidii koonfur galbeed eh, looga xoreyn lahaa shabaabka iyo horumarna loo gaarsiin lahaa dowladnimadana loo adkayn lahaa oo loo garab istaagi lahaa runtii si fiican oo qurux badanay noogu soo dhammaatay waxaan kaloo aada u soo dhoweynay oo madaxda dowladdana ay diyaar u yihiin in eh, dadka reer koonfur galbeed noocyadooda kala duwan dib u heshiisiintii uu ballan qaaday uu waday guddoomiyaha baarlamaanka inaan u diyaargarowno gogoshiina la dhigo qof kasta oo reer koonfur galbeed ahna nabad loogu baaqo si horey loogu socdo dowladnimadana loo adkeeyo dibuxoreynna loo galo sida howlgallada isteedyada kale ka socdoo kalena aan u galno gacmahana la isqabsado waxyaalaha yaryarka ah oo tabashooyinka iyo cid kastaoo tabasho qabto iyo cid kastoo eh, aragti duwanaansho qabto ayagana waa soo dhoweyneynaa waa lala hadlayaa maxay ahayde waa lagu qancinhayaa aragtidooda laakiin waxa muhiimka ah oo aan qof kasta oo waxgarada isla garanaya waxaa waaye wadajirka iyo midnimada iyo dowladnimada koonfur galbeed inay muqadis tahay kaasina waxa uu ahaa madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagaren bal markan haddii aan egno senator cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag oo ka mid a golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta mar uu la hadlayay golaha aqalka sare waxa uu sheegay in xaalad adag ay ka jirto gobolka gado oo maalmihii ugu dambeeyey uu ku sugnaa senator fartaag waxa uu sheegay in gobolka gado degmooyin badan oo hoos yimaada ay go-doon ugu jiraan al-shabaab sababihii ugu waaweynaa uu u tegay gobolkaasina ay qeyb ka ahayd in halkaasi laga bilaabo abaabul al-shabaab laga saarayo goobaha ay ka joogaan gobolkaasi sidoo kale muddo shan sanaa uu madaxweyne ahaa maxamed cabdulaahi farmaajo iyo todoba bilood uu madaxweynaha yahay xasan sheekh maxamuud aysan soo gaarin adeegyadii aas-aasiga ahaa sida gurmadka abaaraha sida uu sheegay senator fartaag wax walba oo lagu talagalay jubbaland ayuu sheegay in aysan dhaafin magaalada kismaayo toddobadaba waa xor oo al-shabaab iyo al-khawaarij midna kama taliyaan laga bilaabo laba kun iyo kow iyo tobankii laga soo bilaabo ilaa haddeer waxay ku jiraan oo degmada ugu dambaysa la qabtay laba kun shan iyo tobankii bishii toddobaad degmada baar dheer oo geeska ugu jirto yaa xilligaas laga kiciyey intaas waxay ahaayeen xor laakiin waxay la qabaan dalka soomaaliya oo dhan degmooyinka ama magaalooyinka gudahooda markii laga reebo baadiyaha iyo miyiga buuraleyda iyo hawdka intaba waxaa ku sugan khawaarijti degmo degmo ugudbi karta ma lahan markii laga reebo saddexda degmo ee laisku yidhaahdo daawo beled xaawo doolow iyo luuq inta kaleeto waa in diuurad laiskaga raaco sidii soomaaliya o dhan ba ay hadda tahay gobolka gado wuxuu leeyahay buuro aad u dhaadheer hood aad u ballaaran iyo hulaamo waaweyn ay ku dhuuman karaan ama gabaad ka dhigan karaan nimankan khawaarijta ah safarka aan ku tagnay meesha wuxuu macnaheedu ahaa inaan abaabulno ummaddii meesha degganayd oon u sheegno tusaalaha iyo tusaalooyinka uu madaxweynaha bixiyey oo ah in lala dagaalamo cadowga alkhawaarijta meel kastoo ay ku jiraan laga bixiyo arrintaas ayada ah waxay isla qaateen meelihii aan tagnay oo aan ugu horraysiiyey beled xaawo oo aan soo marsiiyey doolow muddo ku sugnaa iyo shalay oo aan safar soo ahaa oo aan baardheere tarans ku soo maray maamulkeedana aan garoonka isku aragnay waxaan ka soo dhaadhicinaynay wacyigelin in waxa ay soomaaliya qabto oo ah in lala dagaalamo nimankaas ay ayaguna dhinacooda ay uga diyaar garoobaan arrintaas ayada ah gobolka gedo oo isku duuban oo ay horkacayaan maamulkii heer gobol iyo heer degmo oo ay ku jiraan cuqaasha waxgaradka ururada bulshada kala duwan haweenka dhallinyarada maxaa la yidhaahdaa iyo dhammaan noocyada kala duwan iyo ciidamadii qalabka siday ee soomaaliyeed ee halkaas ka howlgalahaya dhammaan iyagoo isku duuban waxay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan la dagaalanka argixisada una diyaargaroobaan siday iskaga dhicin lahaayeen magaalooyinka xorta ma ahane ama beelaha maxaa ama tuulooyinka ama muxuu ah miyiga inta ay ku jiraan inay ka qayb qaataan aad bay isula qaateen intaas waa intii dhinaca amniga iyo u diyaargarowga iyo abaabulkii aan ka soo qabannay mudane guddoomiye mudanayaal saaad la socotaan dalka soomaaliya waxaa ku habsatay abaar aan u malaynahaya muddo afar xilli ama shan xilli ah uusan roob ku dayn dhammaan dhulka geeska africa ay soomaaliya degan tahay wuxuu la qabaa gobolka gado abaartaas ummadda soomaaliyeed buu la qabaa laakiin waxaa dheerowga ah wax la yidhaahdo maadaama uu xuduud ku yaallo xaggan etoobiya uu xuduud kala leeyahay xaggan uu kenya xuduud kala leeyahay wuxuu dheeri kaga yahay ummadda soomaaliyeed ee kale ee muxuu aha abaarta wada saamaysay waxaa ku soo qaxay ama ku soo barakacay dadyooga gobollada soomaaliya ka tegey ee raba inay gabaad muxuu ahaa gabaadsadaan ama ay aadaan kenya ama ay rabaan inay aadaan qaxootiyada maxaa la yidhahdaa etoobiya maxaa yeelay dhinaca etoobiya ee kelinka shanaad waxaa ka furan qaxootiyaal derisla ah gobolka gado oo la yidhaahdo son liban dhinaca kaletana saad la socotaan saasoo kaleeto waxaa ka furan qaxootiyaal xerooyinka la yidhahdo dhadhaab iyo xagardheer iyo oo iyagana muxuu ahaa xuduud leh dhulka jubbaland gaar ahaan muxuu ahaa eh, eh, eh, gadana ay xuduud la leedahay sida ceel waaq iyo gariley ilaa diif inta udhexayso dadka ayaga ahaa ee gobollada soomaaliya ka tegay intaanay u gudbin marka muxuu ahaa meelihii ay rabeen inay u ceyrsadaan waxay culays weyn oo weyn oo weyn oo barkacyaal ku hayaan xuduudihii ama gobolka intiisa badanba culayskaas waa jira saad la socotaan gobolkaas shanta sano u dambaysay siyaasadda soomaaliya markii laga hadlahayo waxaad u malaysaa inuu qayb weyn ka lahaayo gobolka gado gobolka gado gobolka la dhihi jiray shantaas sano oo lasoo dhaaf hadday noqoto mudane guddoomiye iyo mudanayaal iyo haatan sanadkan ku dhowaad oo ay jirta muxuu ahaa dowladdan hadda muxuu ahaa aan muxuu ahaa uu hogaaminaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ma ayna helin gobolkaas shantii sano horena mayna helin waxa la yidhaahdo bini'aadanimo waxa lagu tilmaamo ama maxaa la yidhahdaa arrimahan muxuu ahaa u baahan yihiin ummadda muxuu ahaa soomaaliyeed gobolkaas gado oon sheegahayo oo toddobada degmaba ay xorta yihiin waxaan filahayaa hal mar aha degmada ceelwaaq wax la geeyey kamuuse helin dowladda federaalka ana xaqa wuxuu ugu lahaa oo taakulayn ah oo ummadda soomaaliyed waxay muxuu ahaa la siinahaya ama loo qaybinahaya ah kamayn helin xuquuqdii ay muxuu heli lahaayeenna kamayna helin saas si la eg dowlad goboleedka jubbaland oo ay ka tirsanaayeen oo ay ka soo bilaabanayso oo jubbaland marka la waa af qalad weeye jubbaland waa jubba oo webiga ah webiga jubba iyo laan oo dhulka ah idin fasiri maayo anigu luqadda ingiriiska waa lagaga fiican yahay jubbalanta waxay ka soo bilaabanaysa waa webiga jubba doorow ka soo bilowdaa laankiina waaba dhulka dee dhulka u ballaaranaa weeye oo haddii waa iin sheegay oo boosaaso keliya maxaa la yidhahdaa gobolka bari keliya ka weyn shantii sano lasoo dhaafay iyo haatan inta dowladdan cusub ee joogtaba gobolka gado ma uusan helin xuquuqdii u lahaa biyo hadday ahayd waxbarasho hadday ahayd caafimaad hadday ahayd jidad hadday ahayd xaqi ay dowladda soomaaliya ku lahayd min bilow ilaa dhammaad ma aanay ka helin waxaan idinkaga wadaa gobolka gado oo isku duuban fariin adag adag adag baan idinkaga wadaa oo yidhahdeen aqalka sare haddaad tagto dabad ku tagto naga gaarsiiye maadaama aqalka sare uu yahay sida hadda sanatarada iga horreeyey ee xorsaad ka hadlaayay ay ka sheekaynahayeen aqalka sare waa isku xiraha dowlad goboleedka iyo dowladda dhexe waa isku xiraha arrimaha federaalisimka ama isku hayayaasha federaalisimka waxay federaalka ku lahaayeen mudane guddoomiye ama heer dowlad goboleed ha ahaato ama heer federaal ha ahaatee ma aanay helin waxay diyaar u yihiin ayagoo isku duwan oo maamulkoodii gobolka iyo kooda degmada ay horkacahayaan oo saraakiishooda iyo ciidankoodii kulli diyaar u yihiin inay diyaar u noqdaan la dagaalankii argagixisada iyo baaqii madaxweynaha sii ku fulinahayeen ahaa in layska dhiciyo al-shabaab iyo argagixiso isla markaasna waxay leeyihiin haddii nin lagu xaglinahayey dowladdan dowladda ka horreyso la dhihi jiray war nin maxaa la yidhaahdaa jifada ahaa meesha madaxweyne ka ohoole waxayna hayna soo gaarin oo shanta sano hore wax soo gaarin toddobadan bilood ama siddeeddan bilood hadda la joogana waxba nama soo gaarin farintaasoo duuduub ahaan guddoomiyey adiga iyo maxaa la yidhaahdaa golaha aqalka sare soo gaarsiiyey gobolka gedi inuu idin sugahayo oo jubbaland oo dhanna idin sugayso kaasina waxa uu ahaa dhegeystayaal senatar cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaak soomaalidu waa cajiib afrikaba waa ka sooc sansaanka carbeedna ma leh cid lagu suureeyo ma leh bal eega siday yihiin siddeedda iyo tobanka gobol intaba calamaa la suday intuba waa suuq madow intuba waa sumad qabiil intuba waa saylad jaan damaaci bay wada sitaan masayr baa lagu salliday sad bay u hamuumayaan sandalo maqan bay rabaan sarrayn bay doonayaan waxayse xariiriyeen saboolkiiyo maatadii aggoommihii bay sidkeen sidii xoolahoo kaley ku baayacayaan sunuud waxay ka samaynayaan waxaanay siin karayn sidaan wax idiin dhahnaa haddaan lagu sixiyo godob godob dhashiyo talawaada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegey ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare ayaa maanta guddoomiyey kulan looga hadlayay xaaladda amni ee dalka iyo cunuqabateynta hubka ee saaran soomaaliya muddada dheer ra-iisul wasaaraha ayaa xusay in xukuumaddiisu ay ka go-an tahay in dalka laga saaro al-shabaab waxaa kale oo uu sheegay in xukuumaddu dadaal geli doonto sidii ay u guulaysan lahayd in soomaaliya laga qaado cunuqabateynta hubka shirkan ayaa lagu soo jeediyey dhisitaanka guddi ka kooban laba xerar oo kale ah guddi fulin iyo sidoo kale guddi farsamo oo ka shaqayn doona sidii dalka si dhammaystiran looga qaadi lahaa cunuqabateynta hubka ee saaran taasi oo lagu fulin doono muddo sannad gudaheed ah bal markan waxaad ku soo dhawaataan xubinteeni kalamaan soomaali suudanes hosbitaal oo loo aqoonsaday isbitaalka ugu fiican soomaaliya waxaad ka helaysaa baaritaan daweyn qalliin dhammaystiran iyo dhakhaatiirtii dibadda loo aadi jiray u doono dawayntaada oo sax ah koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaanay wax badan waa idin maqlaye maanta waa idin soo salaamay madashiinniina waa imi waxaase hore loo yidhi maandhow adduunyada rag waa melekigeedii inuu dhex yaaliyo sandanad laysku maandhaaf wuxuuna muranku maantiyo duray meelu degi waaye ninba meesha uu rabu ka kala soo mar leeyahay nin samintiday halkii u mariya maalin wuxuu joogey mayl durusan maadigii tegiyo maqal wax loo sheegay wixii miray wuxuu mooday iyo wuxuu meel waayey maan iyo khadhaadh wuxuu mutiya mahad wuxuu sheegan intaasuu u wada meeldayaa ruux muraadli war abwaan maxamed jimcaalow marka hore soo dhowow marka labaadna waxaa la yidhi mugdi gacan la taagaa waxay mudan alla og war abwaan jibcaalo maanta geedkii haddau joogo laba kala maqnee taariikh meel ku qoran weeye maanta hogaanka cusub oo s lagu dhawaaqay amuu ku jira aryaadhaha abwaanka ilaaha madaxweyne ka dhigay muraad kaleadsa leedihiina waxaa hore loo yidhi maja'aabeesa meel kaaley kamuulax muulax leeyihiin maja'aabeesa meel kaaley kamuulax muulax leeyihiin war cabdulla maanta maxaas waxaa ka dhacay markaan maqlay waxaa xaqiiqa inay maja'aabeesa meel kale ka muulax muulax leeyihiin maryaaba degmada maxaasoo shabaab beri hore ka xorowday oo aaggay ku taallaayo xor ahaa degmadana inta degani dad kooban oo isyaqaan ahaayeen meesha ay ka soo galeen baabuurta qaraxyada sidaayee dadka lagu baabi'iyey haddayse hore u joogeen maxaa loo ogaan waayey hadday soo galeen se maxaa loo arki waayey warda booso miyaan hadda lugu dhihin ma jacabeese meel kaley ka muulax muulax leeyihiin war maanay wax dhanbaan murugeenno qawaariish muudiyiinu maatadeenna dileenoo mashaqooyin fulsheene maydku joogta miya waa masiibo adduune war murti baa odhanaysi aroos loo mashxaradiyo mayd lagu baroortaa muska reerka wadayaal murti kale weylile taa maroodiga meelu isku guura ugeeda oo ku dhammaaye madeeyo waxaa kaloo la yiri maroodigii mirta badsha marka dambow ku mergaya maroodigii mirta badsha marka dambow ku mergaya war kalemaanay maxaas qaraxyadii ka dhacay intii ku shahiiday ilaahay ha u naxariisto intii ku dhaawacantana allaha bogsiiyo intii hantidooda ku burburtana beddel kayr qaba allaha siiyo laakiin dadka soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa waxa aad is waa cadow qiyaamo badan feejignaantuna waa nugu yar tahay mar kastoo wax dhaacaanna toddobaadka hore unbaa dhin la jirtaa kadibna waad isdhigataanoo dadan cadow lahayn oo kalead u dhaqantaan sidaasuna tala ma ahan ee wakhtiga iyo waayaha wax ka barta warkalamaane waxaa la yidhi dhiig iyo colkii waxaad lahayd dhaqan xalaalaysta oo aan ku dhaafaynin waa layska dhiciyaaye dhimashada hadiidina rag waa dhabar adaygae warnimayahow maalin kasta waa ceeb inaan caajisnay cadowna gaadaa wax dhambayna mireenoo maata ay dilayeenoo murugayna badeen u midooba shabaabko mudankooda marsiyo mid intuu ka dambeeyo mar ayaan laga daalinay war waxaa kaloo la yidhi rag baa qaba war waa lagu dhintaa dhiiranaanshaha eh nin kastoo dhabcaalow naftani maalin bay dhiciye iska dhiciya dhigmiiratada idin dhibaataysay wargabooso waxaa kaloo la yidhi cadowgani ku dhiiraday inuu dhiigga iyaga daadsho dhallinyaro iyo waayeel bulshada aan mid qura dhaafin dhunta waxay marshaan iyo hunguri nagu dhibaateeya shacabkeennu dhaar wuxuu ku maray inaysa dhaafayn aryaa dalabow dhuumashadaasaan ku xusuusne samigay cabdulla wuxuu yidhi shabaab shabaaboo iswareesta waxay dhaheen wadhuumaashaan dhammaaniyo dhagaxyaageeda dhaawocood wadhuumaashaan dhammaan iyo dhagaxyaageeda dhaawocood warnamiya war mahaytaan shirki dib u heliisinta koonfur galbeed salaadis isgobadu haysantagaylidhaamaha kuweero hayta war salaada anaa imaam ka noqonaya anaa ka noqonaya miyaa la isku haystaa war salaadda haddaan imaamka looga dambaynin sidee jamaaca loo tukan karaa war imaamka reejay salaadil kutukudawyonee madiidi dadku hukumaasoba waajiba saarana xildhibaan balagwaliba baaray guddigii hamagadhow gudoomiyaha golaha shacabka kula hadalnay wali baarnay wal halku bedelooy ilaa hatan shibanoo eeye war adigaan war hayne gudoomiyaha golaha shacabka aadan madoobe waxbuu ka bedelay guddigii xubnaha cusubu magacaabayna waxay kale yihiin maxamed sheekh xuseen maxamed iyo farxiyo maxamed yuusuf wuxuuna ka saaray ibraahim cabdulqaadir maxamed iyo maxamed ibraahim barre war xubnaha laga saaray ma lafta gareen baa lagu xantay maxay tahayba talo oday baa ka muuqata iyo in laga guuray waasaan u magacaabay iyo waasaan u idhi war anaa idhi yahnaaniyada shabaab labaduba waa dhibaato aan loo baahnay war waxaa la yidhi arkayoo qaatay iyo idhiyoo loo noqon maayo anna wax layma yidhaahdo rag kuma heshiiyo war waxaan markhaati ka ahay talo ummad ka dhexaysa anaa idinku soco meeso war waxaa la yidhi saddex dadla'aan baa leh aakhirka taliyo jiitaaya turqata naagood iyo taxda wadaad aryaadaha waxaa kaloo la yidhi talaantabiyo xeel lehayn turuqyaaxo ku toosime talaantab iyo xeel lehayn turuqyaaxo ku toosime aamiin war kalamaanay war ma haysaane yaabaya kalamaan haddaanay war hayn yaa war haya war adugu muranka iyo warka miyaadan kala aqoon kollayba kalamaan wax kaxan badan oon dumar ahayn weligay maarag war horta raggu waa kulma hadduu kulmana dee waxbuu isu sheegaa war haddaan wax idiin sheegan baa isugtaan war adiibaa walan sheeganee geeg dhon riimo haytay walma sheegdo warmadeen afcaanood waad ku noqon doontaae wararka ka cusub baan kuu wadaa maday wuxuu la yaaban yahay ilaa hadda laasacaanood hadii laga soo raafay cidda wax ku sii laynaysa war niminta nimintii oodka islaameed meelkihirinantiin sadana furdaano gacantiyo ka'aamanle erijareen gacantayda yaa wax ku cunay ba ah laybahaayanareeg inoonu nabangmay ka diidaasa warmadeeyow ma moodaa inaad isku kaana qaladay war waagow waagow leeyu war dad waalan baa waxna laydinma sheegi karee laascaanood waxaa tegey guddoomiyihii baarlamaanka somalilan waree dhacan wax idiin sheege reer laascaanood qaarkood gudoomiyaha baarlamaanka ka mida waxay diidan yihiinba horta gudoomiyaha baarlamaanka puntland goormau tegi doonaa asagu laascaanood warwarka iga qasinina laascaanood waxaa tegey gudoomiyihii golaha wakiilada cabdirasaaq axmed khaliif xaaladuna waa tahaa la yidhi ciidankiina magaalada waa laga saaro xidhyahoodii bay ku noqdeen war madaxweyne muuse biixioo garamayo shalay wuxuu yidhi nabadoonno kala jooga kismaayo qardho garowe iyo magaalooyin kale ayaa hadlay buu yidhi dhammaantoodna dagaal bay ku baaqeen waana markii ugu horraysay taariikhda soomaalida oo nabadoonna intaas leeg ay dagaal ku baaqayaan gudoomiyaha golaha guursida somalilanna wuxuu yidhi soomaali rag ka tashaday oo dowlado kale ku biiray annana noo talin mahayaan soomaaliyada kalena warkeeda bada war xildhibaan faarax macallin oo eedayntii madaxweynaha somalilan muuse biixi jawaab kooban ka bixiye wuxuu yidhi shalay markaa arrinta somalilan gelayey waxaan ahaa guddoomiye ku-xogeenka baarlamaanka kenya dherigaasna daahir yaale ka ahin oo madaxweynaha iyo siilaanyo mucaarad ahaayaan dhexdhexaadiyey laakiin u ololayn mayn goosashada somalilan war faarax macallin shantii sane ee lasoo dhaafay inuu farmaajo la taliya u ahaa ku daray war soomaaliya haddaan boqolaal kunoo qof laga dilin hagaagi maysow ku yidhi aryadhaha faarax macallin kaska cadaad ula yaabaysiine eebbaa ogoo dadaan ogahay haddaan la dilin inaan laga nabadgelay war kalemaanay war ma haydiine ra'iisul wasaare xamsan waxuu guddoomiyey shirkii amniga taliyayaasha ciidamaduna waa ka qayb galeen waxaana goobjoogahay taliyaha booliiska ha sheegin taliyaha nabad shib taliyaha milatari shacbigaana amray war taliya shub muxuu ku diiday inuu ka qayb galo war baydhabuu ku laandheeraynayaa war taliya shub waa xildhibaana hawgafina war mahasalaad hadduu xildhibaannimada iska wareejiyo sidiisan baloolsha'amu waayaa mar kale wargooyin waxaydan weydiiyey taliyayaasha ra ra'iisul wasaare uma u sheegay xilliga ay jubbaland xorayn doonaan war jubbaland axmed madoobe baa jooga yay xorayn ka rabtaa war axmed madoobe amuu rabaa in shabaabku xayndaab u ahaadaan war jubbaland inay dowladda federaalkii horayso harma axmedoobe shaki ka qabaa war anugu waxaan hubaa jubbaland hadday doorasho xol iyo xalaaluhu ka dhici laheed rag badan baa ku tartami lahaa war gudoomiyaha xisbiga mucaaradka acuud faysal cali waraabe wuxuu yidhi arrinta laascaanood waxay dhoweyd berigii cali khaliif iyo siilaanya heshiiska wada galeen heshiiska dhammaystirkiisiina muuse biixi baa daaqad ka tuuray maantana meeshay maraysa waad aragtaan war faysal cali waraabe waxaa kaloo uu yidhi maanta oo soomaali laleeyahay shan malyan bay macaluuli haysaa dad kale inaan sii barakicnoon sii qicinna unaba qabato mas-uuliyiintuna ha ogaadaan in ilaahay kula xisaabtamaya waxay falayaan qodha xerada hadal ka fiicanoo faysal odhan lahaa kaa ma jiro war guddoomiyaha xusbiga wuxuud faysal cali waraabe marka arrimuhu degan yihiinna isagaa kiciya markay meel khatara garaanna isagaa dejiya anaa gadhay anaana gedisdhay miya la joojiyaa bannaan la jiifiyaana bannaana warmadaya waxaanse jooji war waxaa la yidhi dhulka daabad socotiya dahrigiisa weynuhu khalqi wuxuu dareershay ku dul-uumay ciiddaa dadku ugu sarreeya duwanida abuurtaa loogu daray karaamiya dallaacaad rabbaaniya waa haldoorkii lagu yidhi inta kale la dariskaa dabar howlahoodoo garashada ku daadihi isna inuu daciif yahay daandaansi badan oo waxaan daaqad loo siin isku dayo inuu falo sirta iyo imtixaanka lagu dayo inta badan ka diimoon diirka aan ka qaadee waatuu daayinkaan yidhi buraha dangiigiyo cirku diida ammaanada dhulku wuxuu ka dayrsaday markii dalabka la hor dhigo jaalidama wuxuu keenaa ku duraantay aadmigu dusha inay ku qaataan inkastuu degdega yahay inuu khayrka daa'imo ka ilduufo weligii dulmigii iyo gafkiisana durba laguma qadiye durdaradu halkow mara lagu daajiyaayo nin weliba ku doortaa laba daraf midkuu noqon runta daahma saaree haye waxaa loo dan leeyahay diida inay fahmaan ay diinta iyo shareecada ka dardaaran qaataan inay dunidu taa tahay isagaan dallow hayn duudka saartay iinsaan waa daliil cadkoogu ah arrimaha dahsoon iyo inta daahirkeeda uma laha dulqaad iyo daawa ay dhigtaanoo qabis diid ayaa yidhi u tartama darkeedo sahal uma darsoomaan dalowgi iyo walaantuye dawdhaaf shubaalaha ninba tiisa loo diray inka durugsan weeyo waxa uu ku doonaa derajiya awooduu dafa maalintiisa oo inta kale ku duudsiyo xubintii kale ee ka horreysay ee waxay gabagabo u ahaayeen caawa barnaamijkeena xog waraysi aad kala socoteen idaacadda kulmi ee muqdisho barnaamij kan lamidinta dib u kulmi doonno sidaas iyo nabaday out. miinaha qarxayso maanalaha ogaysis iyo maraylacayse maydkaa la sii wado malin waaliba joogtaa waa masiibo qarano mankeynu

dhammaanba lagu wada mashquulo magaki jiro oo oh, mudutargaayo marna ah cashuurte

oo maleesiaadka maskaxdooda xaadayo mise dhallinyaradi maanta mustaqbalkiyo haayin